إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد waxaynu ku dhex jirnay maxaa nijaas la yidhaahdaa sidee si la isaga nadiifinaya nijaasta waaya xadiidka labiyo sideed iyo labaatanaad وعn abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaalat khawla saxaabiyadda la yidhaahdo khawlatu bintu xakiim ayaa waxay tidhi yaa rasuul allah rasuul allow fain lam yadhab iddam haddii aanu dhiigu tegin ka waran casaankiisu masalan dhiiggii marada ku dhacay markii aan biyo ku nadiifiyey haddii casaankiisii wax kasii muuqdaan bal ka waran qaala markaa nabigu waxa uhi yakfiiki waxa kugu filan almaau biyaha ayuunbaa kugu filan biyahaa nadiifiyey biyaha kol haddii aad ku xoqday ood ku jijibisay kaasaa kugu filan walaa yaduruki atharu kuma dhibayo raadkiisu walaa yaduruki waxba kuma yeelayo atharuhu raadka casaanka sii muuqdo dee dhiig wuxuu macruuf ku yahay iyadoo meesha laguba dadaalay oo aada loo maydhay in haddana raadkiisii wax kasii bidhaama siiba marka uu marcadiya ku dhaco marka nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa in casaankaasi aan waxba yeelayn walaa yadurukina wuxuu ka uga jeedaa macnaha nijaas ahaan waxba kugu dhibi maayo ila nijaastu dhibkeeday leedahay xadiidka tirmidi baa wariyay sheekhu sanadkiisuna waa daciif buuri laakiin labada arrimoodba ragga la takriijinaya dib u eegay waxay leeyihin rag kalaa wariyo badan laakiin tirmidi ma wareynina uu ismoodsiiye sheekhu isaga laftiisuna siduu kitaabka takriij kutubu takriij ka mida ah talkhiisulxabiirka ku sheegay waa tilmaamay inuu abi daawud wariyey daciifka laftiisa albani mar uu ka daba tegay isaga iyo rag kaleba waxa ay xadiidka ku xukumeen inuu saxiix yahay waa la xujaysanaya wey waxyaabaha xadiidka aynu ka faaidaysan doono waxaa ka kamida dhiigu siiba dhiiggaa isaga ah ee gabadha ilaahay ku abuuree ka imanaya ee caadada la yidhaahdo inuu nijaas yahay jirki iyo baradaba inay ka nadiifisan ay tahay ku maydhida biyaha lagu maydhaana ku filan tahay waxba daruuri aanay ahay in kaloor oga siiyo waxaan kale ee saabuun adag iyo waxaa lagu maydho daruuri maaha inta lagu adoonsada qofku waa biyaha waayo biyahaasunba caadi o dadku wada heli karaa waayo wixii raadhahee ku hadhaana waxba dhibi maayo xataa waa lagu tukan karaa waxaynu ka ka arkaynaa halkaas samaaxadda ama dabeecsanaanta iyo naxariista iyo fudaydka shareecadu leedahay iyadoo qofka lagula xisaabtamayo inta dee awoodiisa ah uu kari karayo waxay kaleynu ka faa'idaysanaynaa gabadhan dhiigga caadada ahi uu ka yimi ama gabadhu inta ay dhiigga caadada leedahay iyo dhiiggii dhalmada inta ay leedahay waxa nijaas tahay waa waxaan ka imanaya laakiin dhididkeeda iyo jidhkeedu midna nijaas maha jidhkeeda iyo maradeeda iyo qofku dee waa qof caadiya ah. sida qofkan jinaabaysani daahirka u yahay jidhkiisu sidaasoo kale un wey arrintan dadku ay aaminsan yihiin matalan qofku hadduu ama caado ay leedahay ama uu ninku jinaabaysan yahay ilmo yar hadduu taabto wuu shaashoobaya nuxuus buu wataa taasi waa qalad wey waaya subxaana allahi ina almu'mina laa yanju nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka muminka ahi ma nijaasoobo waxaa kaloo aynu ka faaidaysanay xadiidka qofku marka uu tukanayo ilaahay ishortaagayo fii axsani axwaali waktiga ugu wanaagsan yahay wey ugu daahirsan yahay ugu dhar wanaagsan yahay ugu udgoon yahay intuu dadaali karo baabkaasaa ka baaqi ahaa nijaaskii habka la ysaga nadiifinayay waxaynu gelaynaa marka baabulwudu oo qofka muslimka ah shuruudii salaada laga doonaya waxaa kamid ahaa shan shan shardi bay ahayd in qofku nijaasta ka daahir yahay inuu xadas ka daahir yahay in waktiga uu galo inuu qiblada u jeedsado iyo in cawradiisu asturan tahay marka shardigaa hore waxa uu ahaa inuu qofku nijaas ka daahir yahay tukanaya waaya halkanna waxa weeyaan xadas ka daahiriya xadaskaasi waa shay ka duwan nijaasta adahaara min alxadas wanajaasa oo waa weyse la-aantii iyo jinaabadii iyo caadadii iyo dhiigkaa waxyaabaha waynu ka nadiif yahay xadaskii weynaa iyo xadaskii yaraa labadaba wudu iyo wadu waa kala jira haddii wowga la godo wudu la yidhaahdo waa ficilka la samaynayo laftiisa haddii wowga la fadxiyo oo la yidhaahdo waduuna waa biyaha lagu weysaysanayo waayahay Ehm, waysadu xagga luqada marka la eego waa nadaafadda iyo quruxda iyo xaragada xagga sharcigeennana waa biyaho xubnaha loo isticmaalo qur-aanka iyo xadiidku ay sheegeen iyadoo loola niyeysan yahay cibaada allah wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faغsiluu wujuhakum waaydiyakum ila almaraafiq wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn aayaddaasi waxay tilmaantay arkaanta afar ka mid a ah inta kalena xadiidka raacinaya muslimiintu waxay isla waafaqsan yihiin shuruudda salaada shardi ka mid oo muhiima inuu yaro laga maarmaanoo waajiba inuu qofku daahir yahay xadadka daahir yahay xikmadaha ku jira marka la eego waysadan ah, waxa weeyaan waa qofkii oo allah ilaaha boqorka ilaaha weyna uu ishortaagayo ayuu isu diyaarinaya isagoo qurux badan oo naftiisa ay hufan tahay daahiran wa baatinan in uu ishortaago midda kale arrimuhu qasad bay ku soconayaan had iyo jeer qofku kolka siduu shaqo munhamig ugu yahay ee bartanka ugu jiro cibaadadii loo adaamo kolkuu wayse qaatee uu dhahaaro qaato faasil baa jira macnaa wax uu ku kala jaray camalkii uu hayay iyo camalka dambe uu gelayo oo qasadkiisii iyo dadaalkiisii xoojinaya ayaa jira sidaa daraaddeed ayaa xataa eh, sunno ay tahay isagoo iska wayse qaba si qasadkaasi usii xoogoobo qofku in uu jadiidiyo waysada tajdiid ku sameeyo waa intiqaal waaqici wa tanbiih min khasla ilaa khasla xaaladii hore ku jiru si dhaksa ah uu bedelaya shaekhulislaam ibnu taymiya raximah llah markuu masalada ka warramaya uu leeyahay jaءat isuna biاjtinaabi alkhada'if aljismaniya aljismaniya wakadalik jaءat biاjtinaab alkhada'if alrawxaniyati watatahuri minha qofkii inuu jidhkii iyo ruuxdii labadaba nadiifiyo labadaba waa ka turjumaysaa weysadani oo waa ka nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam webi qofkii shan jeer uu ka maydhanayo maalintii in dahaaradani ay la mid tahay oo jidhkiisiina nadiif buu noqday intii weliba meelahaa taataabanaysay ama la kulmaysay meelaha wasakhda ah ee ruuxdiisiina nadiif bay noqotay waanaynu arki doonaa axaadiidta uu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam siiba markuu qofku soo toosay iyo inuu gacmihiisa nadiifiyo sidoo kale iyo biyihii uu leeyahay sanka hala geliyo meelaha sanqaroorka ee uu hoyanayo shaydaanka si uga soo dareero wuxuu sheeku leeyahy isagoo sii wadaa waysadani waxa ay kamid tahay min khasaaisi hadihi lumma waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay ina ummata ummaddan markuu ka warramay inahum yubcahuuna yawma alqiyaamati guran muxajaliina min aathaari lwudu ummaddan maalinka qiyaamaha ilaahay baa u yeedhaya nebiguna wuxuu ku garanaya calayhi salaatu wasalaam xubnaha garan macnaa intii uu qofku ka weysaysan jiray wejiga iyo gacmaha iyo adimada iyo madaxa ayaa iftiimaysa oo wirwiraysa dabeedna markaasuu rasuulku garanaya calayhi salaatu wasalaam waa kii weysaysan jiray kii isagu bilaa weyse ahaa waa nakuufa isagu markaa meesha uu ka baxay lamaha iyo taariku salaadkii nebigu ayo calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay ummadiisa inuu kusoo sooci doono intaa waysada ah kuwaa waysada laftigooda ayaa qaarkoodna sii qabsanaya laakiin kii bilaa waysadaha isagu dhacmay can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam annahu qaala waxa uu yihi nebi moxamed lawlaa an ashuqa haddii aanan dhibaynin calaa ummatii ummaddayda haddaanay dhibaato iyo kadeed ku noqonaynin la amartuhum waxa aan fari lahaa amar waajiba weeyaane bisiwaaki inay cadaydaan maca kulli wuduu markasta oo ay weysaysanayaan markasta kasta ay weysaysanayaan inay cadayga raaciyaan ayaan amri amar waajiba kaga dhigi lahaa buuli laakiin waajibkaasi mashaqada iyo culayska uu keenayo daraaddeed waan ka fududeeyey ila isagaa ilahay uu faray in ummadda shaaric u noqdee sidaa darteed sunna uu yahay amarkii waa sunne lowlaa nashuqa calaa ummati haddaanan ummadayda ku dhibayn la amartuhum bisiwaaki maca kulli wuduu waxaan fari lahaa cadayga ayaan waajib kaga dhigi lahaa markastay weydiisanayaan waaya xadiidka mustafaadaadkiisay ka mid tahay inuu sunnaha cadaygu aada usii habboon yahay inuu qofka muslimka ah ay cadaydo oo wakti walba afkiisuu nadiif ahaado sawaabkiisuna de ajrigiisuna aada buu weyn yahay maadaamuu nebigu uhi asiwaaku madharatun lilfam mardaatun lirab ilaahayna wuu raalli geliyaa afkana wuu nadiifiya caday waayahay waa sunne markastood cibaado gudanayso kolkaad weysiisanayso kolkaad salaadii ukacayso kolka aad qur-aankii kariimka akhriyayso kolkaad dikrigii akhriyayso mar walba inaad cadaygii ogaato waxa waajibnimada u diiday waxa weeye culayska uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda uga baqay xadiidku waxa uu u ka mid yahay daliilada loo soo qaato ee lagu saleeyo shanta qaacide ee waaweyn ee qawaacidda shareecadda ka mid a ah, ee qaacidada odhanaysa almashaqatu tajlibu taysiir culayska iyo kadeedka dadka ku imanayaa wuxuu keeni karaa fudayd macnaha fudayd in waajib iyo wax la saari lahaa laga fududeeyo ayaa u iman kara iyadoo mushaqada laga cararayo waa axaadiista loo daliishaday qaacida ila qawaacidaha qaacidooyinkaa sagaashanka ahi mid waliba daliil bay leedahay nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ummaddan u danaynaya oo u nafisinaya waxyaabo waajib laga dhigi lahaa uu ka daayay ajriba xataa hal ahaade waana ta ay tilmaamaysa aayadda suuratu tawba aakhirkeeda ku suganay lahaayuu kaga waramay nebigu inta uu ummaddan u jiro iyo naxariista u hayo laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum caziizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim waa nebi kullaxe jeclo badan dadka oo u naxariis badan ra-uuf baa ilahay uu ku sifeeyey waxaad ka arkaysaa xadiidka shareecadeenu isticaada iyo samaaxadda dabacsanaanta iyo wanaagga ay leedahay yuriid اllahu an yukafifa cankum aayadda kale wama jacala calaykum fi اddiini min xaraj xadiidkan isaga ah waxa uu sidoo kale daliil u yahay qawaacidda shareecadda mid kamid oo ah qaacidada odhanaysa dar'u lmafasid muqadam calaa jalbi lmasaalix ama si kale haddii loo dhigo dar'u lmafasid awlaa min jalbi lmasaalix in dadka wixii dhib a laga joojiyo ayaa laga fuur yeelayaa in dheef loo soo jiido macnaha in dheef loo soo jiido waxaa ka horeynaysa in dhibka laga joojiyo haddii dheeftaa loo soo jiidayo dhibaata ay ka imanayso si aan dhibkaasi u iman dheeftu ay iska joogsato macnaha arrintu muwaasanay gelaysa tallaabooyinka la qaadayo qofku fiqigiisay kamid tahay man yurid illahu bihi man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin fiqigay ka mid tahay muwaasanadaasi inay jiri karto arrimaha la isu miisaami karto la isu miisaami karayo maxaa mafsado le maxaa maslaxo leh labada maslaxa tee weyn labada mafsado teebaa weyn waayo rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu xusayaa cadaygu ajriga uu le hadii waajib laga dhigi lahaa dee dheef weyn baa ku jirta laakiin dhibka ka imanayo culayskaa daraadii ayaa dheeftaa waajibka laga heli lahaa loo joojiyo loo absaaray waaya mar walba waxaynu ma'muur ku nahay inaynu ilaahay ka ag dhowaano subxaanahu watacaala altaqarub ila allahi tacaala marka sidaynu cibaadaysanayno marka sirta halkan ku jirtaa waxa weeye xaaladda aynu ugu nadiifsanay inaynu ilaahay is hortaagno marka aynu dee cadaygii sunnaha laga dhigay waa wey sidoo kale qoliyaha qaarkoodna waxay leeyiin sirta ku jirtaa waxa weeye malaga ayaa afka udgoone nadiifta ah ku raaxaysanayo jecel labadaba laakiin in lagu fasiro wax diidayaa ma jiro xadiidku waxaa laga faa'idaysanayaa cadayga kolka waysada dhexdeeda lagu daro inuu ka mid yahay un waysada qeyb ka mida ah uu noqonayo waxba niyo gaara aan u baahanayn say fuqahaduba wadaxusaa madhabta imaamu axmed waxa uu sheekhaasi tilmaamaya cadayga in uu gudayo oo uu ku filan yahay oo caday loo tixgelin karayo geed cadayga laakiin sida raajixa ayo waxa weeye wax kasta oo afkii nadiifinaya inuu noqon karo ama geedcaday ha ahaado ama burush ha ahaado ama wax kastoo lagu cadaynaya inuu soo geli karayo halkan geedcadaygu haba fadli batee qawaacidda qaacido kamid oo iyaduna asala buu xadiidku faa'iideeyo ah amar markuu yimaado inuu waajib tusinayo ilaa an yuujada saarif almru yaqtadi lwujuba ilaa an yuujada saarif waxyaabaha ku akhrisan doontaan cilma rasuulka weyn haddii ilaahay rasuulka ay wax amraan asalkiisu waa inuu waajib yahay amar kastoo la bixiya waa inuu waajib yahay ilaa in la helo wax ka duwan mooyaane waan amri lahaa buui amarkaasoo waajib keenaya daraaddeed ayaan lifaaqan u raaciyay buu nabigu lehy calayhi salaatu wasalaam daliiladu marka ay istacaarudaan masala xalaal iyo xaraam waxaan leeyahay iyo wujuub iyo istixbaab wax daliilahoo markaas lagu binaynayaana aanu jirin oo midkood lagu rajaxo mararka qaarkood bay noqon kartaa ka aysarka in la qaatee fudud xadiidkii saxeynka ku jiray baa ahaa maa khuyira bayna amrayni ila khtaara aysarahuma maa lam yakun isma haddii nebiga laba arrimood la door geliyo waxa uu dooran jiray ka dibacsan ee fudud haddaanu dembi ahayn macnaha sirta shareecadda inuu qofku fahmaabaa muhiima diintani diintii dadka loogu talagalay ee loogu danaynayo waxaynu ka faa'idaysanay xadiidku inuu xadiidka aynu ka qaadanay cadaygu inuu wakti walba sunno yahay oo qofkaasi ama ha soomanaado ama yaanu soomanaanina gelin hore iyo gelin dambe iyo habeen iyo maalin waktiga oo haleele u sahlanaadaba siiba waktiyaasha nusuustu ay dhiirigelinaysa inuu sunno yahay marka qadiyadii odhanaysay qofka soomanigelinka dambe ma cadayanayo aimadu laba iyo labay kala noqdeen masalan imaamu axmed iyo shaafici baa masaladaas aqwaashooda qaar ka mid a ah ku taga in uu gelinkaa dambe la qofka soomani iska daynaya caday si luunkii yaraa ee udgoonaa uu ugu baaqi noqdo qofka sooman iyaga laftigooda qowl aqwaasha ay leeyihiin bay kamid tahay inaanay waxba kala ahayn almuhim marka lasoo ururiyo qofka soomani gelin hore iyo gelin dambe isaguna uu cadayan karaa ama siyaaku saaimin bacda zawaal fakhtira lam yukrah wayaxum lwisaal waa madhabta shaafici u kamid yahy kitaabka shicirka zubadka la idhaahdo oo wuxuu rajaxayaa madhabta lafdigeeda in aanu karaahiye ahayn caday gelin kartaba qofka socma wacan cimraan waxaan cafwan waan dadejinaya had iyo jeer sharaxa markaan mustafaadaadkiisa akriyayo waayo waxaa la idhaahdaa altaxqiiqu wataktiiru laa yajtamicaan in shayga aada loo lafaguro iyo in la farabadiyo labadaasi ma kulmaan haddii calaa xaraf la isu dul taago sharaxa mid walba mar la macneeyo dee waxa taxqiiq way tahay laakiin tagsiir baan suuroobay in casharkii la badiyaa ma suuroobayso marka waa in qofka eeganaya uu la socon karaa un akrinta aynu soo koobkoobayn inta muhiimkaa un baynu qabqabanayn wa can cimraana ana cuhmaana cuhmaan ibnu cafaan dacaa biwaduu bifatxi lwaaw cusmaan wuxuu u yeedhay biyo lagu weysaysto ayuu yihi dabow ii keena biyo qolyihii ushaqaynaya kaagdhawaa si uu ummadda u tusiyo habka uu u weysaysanayo oo nabiga uu ka arkay calayhi salaatu wasalaam fakasala markaa waxa uu maydhay kafayhi labadiisa gacmood intaa hore laga farxasho labadaa cumaacumoode hore alaaa maraat saddex jeer buu faraxashay uma tamadmada wuu luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday oo fiif buu sankii biyaha ku siiyey wastantara wuu iska soo daadiyey fiif buui biyihii sanka iyo kuwii afka labadaba wuu soo celiyey uma asala wuu maydhay wajhahu markaa luqluqashada iyo sandaarsiga marun wey saddex muu sheegin halka uma asala wajhahu wejigiisiibuu maydhay alaaa maraatin saddex jeer uma asala yadahu lyumna gacantii midig buu maydhay ila almirfaq ilaa suxulka alaaa maraatin saddex jeer uma alyusra gacantii bidixna wuu maydhay mila daalika saddex jeer uma masaxa bira'sihi madaxii buu masaxay habku u masaxayna xagga dambe inoogu iman doontaa inuu aqbala o adbar ay tahay isna waa mar qura un uma asala wuxuu maydhay rijlahu lyumna lugtiisa midig ila alkacbayn ilaa kuraamaha ama qoobabka ama canqawyada alaaa maraati saddex jeer lug marka la idhaahdo dhudhunka iyo bawdadu kuma jiraane waa intaa hoose ee kuraanta un uma alyusraa mila dalik lugtii bidix buu maydhay saddex jeer marka madaxa iyo luqluqashada iyo sandaarsiga mooya inta kale waa saddex saddex sunnaheeda iyo faralkeedana uma qaala dabeetana wuxuu ihi ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baan arkay tawada'a isagoo weysaystay naxwa wuduu'i haada ay mithla wuduu'i haada waysadaydaas oo kale waysadaydaas oo kale ayaan nebiga arkay isagoo weysaystay marka waysadii nebigu sidaasay ahayd ile nabigu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu asxaabta yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli war sida aan u tukanayo idinkuna u tukada macnaheedu waxa wey sidaan u weysiisanayana u weysaysta xajkii buu leeyahy khuduu canii manaasikakum marka asxaabta waxaan kuwii inoo soo koobigaraynayay shayga inoo soo qaadayay isagoo sidiisiyana iyana inoo soo gudbinayay cuhmaan ibnu cafaan ehm, alkhaliifatu rashida radia allahu canhu xadiidka habkaasu usoo gudbiyey xadiidkuna waa muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim ayaa wariyey muttafaq saas wey macnihi waaya xadiidkani sheekhu waxa uu ka dhigay asal buu uga dhigay baabka waysada waayo qawaaciddii hore hore aynu usoo ishaarnayday kamid ahayd xadiisba xadiidka uu ka miisaan roon yahay ayuu xagga hore marinayaa oo udub dhaxaadu uga dhigayaa baabkaa isagaa riwaayooyinka soo socdaana way dhammaystirayaan habka loo weysiisanayaa saa u tilmaamay waxaana haboon qofku marka uu had iyo jeer cibaado gudanayo in uu agabkeedii diyaarsado oo weysadiisa iyo waxa uu ku tukanayo iyo shaygaasoo inuu waxuu ku talagalo marka horeba ay yihiin saa uu saxaabiguma u yidhi halay keeno saddex saddex in la maydhayo xubnaha oo ay sunno tahay taas ayaynu arkaynaa riwaayada bukhaari mararka qaarkood inuu isku dhex daray oo qaarkoodna uu saddex ka dhigay qaarkoodna uu labeeyey qaarkood oo midihii ay jiraan waad arki doontaa macnaheed waxa weeyaan wada mid waa laga dhigi karaa wada labaa laga dhigi karaa wada saddex baa laga dhigi karaa waana la isku dhex dari karaa haddaad riwaayinka mutakarirka u noqotay bukhaari waxa aynu ka faaiidaysanay had iyo jeer in midigta lagu bilaabayo xagga gacmaha iyo adimada marka la eego hadda laakiin qofku haddii uu dabarogo oo bidixda uu ku horreysiiyo xagga gacmaha iyo e, adimada waysadu kama burayso ee sunnihii buu khilaafay ila waa isku xugin quraya waysada waxaa la shaygan la yidhaahdo luqluqashada iyo sandaarsigu ma waajiba ah, mise waa sunne waynu arki doonaa labada qowlba la yidhi sheekhu wuxuu kuleeyahay isagu sheekhu waa xanaabilade waxa uu kuleeyahay waxaa xadiidku u yahay in uu waajib yahay luqluqashada iyo sandaarsigu iyaga saddexna kuma qaydin nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu qofku sanka iyo biyaha iyo afka geliya waxa sunna inuu soo celiyo si aynu ka faa'idaysanayno xadiidkii aynu ku arkayno <clears throat> madax isaga masxibaa dee sunnaa sidaa qur-aankuba uu sheegay masxigaasi waa inuu dee lama maydhayo e gacmaho qoyan unbaa la marinaya in lagu celceliyaana waxba shardi maaha hal mar oo keliya oo sii socod iyo soo socda xaggan horu intoo laga masaxo dabeetana dib loo soo celinayo ayaa sunna ahoo aynu arki doonaa labada dhegood madaxay ka mid yihiin baa laga faa'idaysanayaa buu leeyahy sheekhu xadiidka adimada mayridoodii sa aayaduba ay sheegtay waa waajib xubnaha in la tartiibiyo la iskuna xidhiidhiyana waa lagala baxaya waa laba rukni oo madaahibta qaarkood muwaalaad bay arkaanta ku daraan ilaa aayaddu wuxuna sheegtay arkaantii afar wejigii iyo gacmihii madaxii iyo lugihii marka arkaanta inta kale waxa ay ka faaidaysanayaan qaarna nasku habku u socdo qaarna axaadiis salan iyadoo kale dee xadiidkii baa laga faadaystay inama alacmaalu binniyaat muwaalaadka isku xidhiidhinta dee nebigu ma kala jarin sidoo kale tartiib tartiibku waa isdabadhigid af soomaali marka la eego xubnaha sidaa uu nebigu isu dabadhigay in la isu dabadhigo loo habeeyo ee xaggan de haddaad ka bilowdo qalad abda-u bimaa bada allahu bihi siduu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam marka nebigu halku ka bilaabay baa laga bilaabaya waaya waysada nabiga tirani waa sidaas in laga daydo weeyaan saddex arrimood buu ku uhi sheekhu inuu soo qofku naftiisa ama qalbigiisa kusoo xaadiriyo markuu habkan u weysaysanaya ayaa haboon inuu ilaahay ku adeecayo oo weyneynayo inuu camalkan ilaahay ugu dhowaanayo inuu nebi maxamed kaga dayanayo calayhi asalaatu wasalaam waxaa kaloo haboon waysadan markaad weysaysanayso inaanad odhan ninka faralka ana dhamaystir ka sunnahaana iska yaro fudayso laakiin sidaa uu asxaabigu inoo tusiyey sidaa in loo qaato wey nuqdada sideed iyo tobnaada xadiidka laga faadaysanaya waxa weeye ummadda marka wax la barayo sida ugu qurux badan ay u fahmi karto in wax loo baro waayo asxaabigani qowl qura uguma sheegin wuxuu isku dayey maqal iyo muuqaal labadaba in uu dadka wax ugu sheego far waaweyn buu ugu qoray si kale haddaynu udhigno waa kuwa yidhaahda had iyo jeerna waxaan la yidhaahda muuqaalku uu ka badan yahay xagga maskaxda raadayntiisa shayga maqalka ah lidalik baa waxyaabahan iminka wararkii loo rogay in la daawado oo daawasho laga dhigay waa ka raadayn badan yihi marka waa shayga loo yaqaano wasaa'ilu libaax cilma tarbiya oo dee iyo muuqaalku inay israacaan markuu qofku biyaha ka soo daynayo sanka waxa fiican inuu bidixda ku isticmaalo waa intoo duufiya wax ka soo yaacaane ilan bidixdana wixii yaro hoosoose hoose gaara loo isticmaalayay marka had iyo jeer qofku uu dahaaro qaadanayo haddii dee cidi saacido waxba male ilan biyaa loo keenayo oo la saacidayo imaamka siba hadduu qofku naafo yahayna de waaba daruuri in la saacida waayo qadiyadan la xidhiidha luqluqashada iyo sandaarsiga si aynu hore usoo sheegnay labada qowlba way jiraan adiladoodana waa kaa sheekhu kasii yaro waramaya in waajib ay yihiin iyo in sunno ay yihiin mar laybase in laga taga maaha waa in lala yimaado luqluqashada iyo sandaarsiga habka loo qaadanayo xadiidku mar qurun buu sheegay laakiin dee adiga arkayay markaad riwaayooyinka iyo dee furuucda fuqahada la eego hal mar intuu qofku darsado ayuu isu marinaya mar labaad buu daraya wuu isu marinaya mar saddexaad buu mara daraya wuu isu marinaya hadduu doonana mid walba qarfo gaaruu siinaya hadduu doonana intuu mar daro ayuu lixdaba ka samayn karaa saddexdaas iyo saddexa sanka waynu ka soconnay xadiidka koob iyo soddonaad wa can caliyin radia allahu canhu fii sifati wuduu'i nabiyi sala allahu calayhi wasalam caliy ibnu abi aalib baa isaguna wuxuu isku dayey weysadii nebiga in uu inoo muujiyo oo inoo tilmaamo qaala wuxuu ihi wamasaxa bira'sihi waaxidatan hal mar buu masaxay nebigu calayhi salaatu wasalaam madaxiisa madaxa hal mar ayuu masaxay xadiidkuna waa saxiix weeye marka intuu riwaayadan usoo celiyo waxa weeye madaxa waa waajib ama waa arkaantu ka mid yahay lagama tegi karo hal marse weeye riwaayadaasay sheegtay wa can cabdillaahi ibnu zayd ibni caasim radia allahu canhuma fii sifati alwudu waysadii nebiga markuu inoo tilmaamayay asxaabigaasi qaala wuxuu yidhi wamasaxa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu masaxay bira'sihi madaxiisuu masaxayo habkeebuu masaxay baad isweydiinaysa wuxuu ku yihi faaqbala biyadayhi waadbara labadiisa gacmood ayuu soo qaabiliyey fa aqbala biyadayhi waadbara ah, laba siyood labadaba way noqon kartaa inuu xaggaa kasoo bilaabuu saa yidhaahdo aqbala waadbara waa la odhan karaa intuu xaggaa kasoo bilaabo inuu sidaa yidhaahdo iyo inuu xaggan ka bilaabo oo sidaa u celiyo labadaba laakiin riwaayada dambe ayaa fasiraysa aqbala xaggan unbuu ka bilaabay wey sidaasuu uga bilaabay kolkaasuu dabeetana xaggaa u kaxeeyey xaggaasuu u kaxeeyey muttafaqun calayh wa fii riwaayatin lahumaa ah riwaayadanaa fasiraysa labada sheekh riwaayo ay leeyihiin waxay kordhiso inoo iftiimisay kaa hore sharaxiisa ila nusuustu way isfasiraysa wuxuu ihi a wuxuu ka bilaabay nebigu bimuqadami ra'sihi madaxiisa xaggan horeu ka bilaabay uma dahaba bihimaa labadii gacmood wuxuu u kaxeeyey ilaa qafaahu ilaa xagga qadaadka uma raddahumaa wuxuu u soo celiyey ila almakaani aladii bada'a minhu halkii uu ka bilaabay macnaha gacmihiiyo qoyan ayuunbuu xaggan hore fooda intuu sidaa u mariyay labadoodii ayuunbuu sidaana usoo celiyey suulashuna dhagahay qabsanayaan dabeetana faruhuna way isaystaan waa dariiqo yaro fudud oo sahla ah. intuu saa u mariyinbu saana usoo celiyey intaasay ku dhanta riwaayadasaa fasir riwaayadan kalena waa la nooco dhan buu isu wada raacinayaa mustafaadaadkooda si uu mid uga dhigo wa can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma fii sifati lwuduui qool waysadii nebiga asxaabigani isaguna marka uu sifaynayey tilmaamayay muuqaal ka bixinayay qaala wuxuu ihi uma masaxa birasi madaxiisiibuu masaxay waaya saxaabigu kii nebiguunbuu wadaa markaa muxuu sameeyey wa adkhala isbacayhi waxa uu geliyey labadiisa farood asabaaxatayn ee tasbiixsada waa labada murdise fii udunayhi labada dhegood buu geliyey wa masaxa biirhaameyhi udunayhi labadiisa dhegood dushooda waa farsamo yaroo iyaduna deg deg ahoo fududaynaysa halkii loo masixi lahaa labada dhegood marka murdisooyinka intuu xaggan hoose geliyu saa laablaabkeeda ugu mas daahirkooda waa xagge dhegta daahirkeedu waa xagga madaxa xigtee sii fooranta ee adigu aad u yar malaynaysa inay baatinba tahay baatinkuna waxa weeyaan dee intan microfonkan qeybtan soo jeeda jeede gudaha ah ila haddaad saa usoo toosta ama u laabta halkaasaa guda noqonayse cod ku dhacday marka murdisaduna waxay safaynaysaa laablaabkan soo jeeda fuulkuna labada fuulna waxay safaynayaan qaybta dhabarka markaa si dhaqsa ah bay labadiiba umasaxayaan gudaha iyo hareeraha mana aha inaad ku shubto biyaha siday dadkeenu sameeyaan intay biyo qoyan u qaadaan oo saa ay isugu shushubaan ayay dabeetana ku shubayaan labada dhegood inta uu tukanayo o dhan dhagu way cuncunayaanoo u xoqaya waa mushkilad jirta wey mushkilad jirta ila wixii waaqica waa in la sheegee maaha dheg dheg biyo lagu shubayaa ma jirt dhulkay waxay ku kicinaysaa xasaasiyadoo dabeedna dhib bay keenaysa qofkii mudduu cuncunaya inuu intaa uu tukanaya waxaad arkaysa qofkii musallig ahaa oo dhegta xoqaya markii hore biyo ku shubay marka waa masaxaadaas buu xadiidku sheegaya wax lagu shubaya ma jiro wa adkhala usbuc iyo isbic isbac iyo dee intaba waa ti saddex xaraka lahayde asabaaxatayn sabaabatayna waa la waana tasbiixsataa baashu waxna waa lasku waana la isugu kala qiriyaaye fii udunayhi labada dhagood buu xaggoodan hore xagga gudaha laablaab mayuu ku masaxay wa wamasaxa biidaanayhi daahira udunay si jeedkana waa dhiga biyo gaaraa ah loo soo qaadaya mise kuwii markii madaxa la masaxay kasoo haray ayuun baa lagu masaxayaa iyaduna waa masalo khilaafiya laakin waynu arki doonaa mustafaadaadkay ku jirta xadiidka raqam waaxid xadiidkan cali waxa inoo tilmaamay habka loo masaxayo madaxa inuu yahay mar quroo la masaxo iyo inaan lagu celcelinayninba sidaasaana ugu dhib yar uguna dhamaystiran sidoo kale xadiidkan kale cabdillaahi bnu zayd isna wuxuu fasiray in xagga hore laga bilaabayo qadaadkana lagu geynayo dabeedna lasoo celinayo ibnu qayim zaadulmacaad wuxuu ku sheegay hadyiga nabiga weysada markuu ka hadlayay in aanu nabigu ku celcelinin madaxa masaxaadiisa xubnaha kale wuu celceliyey laakiin marun buu isaga ku daayay waaya waxaa kaloo markaa muuqanaysa nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu madaxa dhammaantii wada masaxay ee aanu badh masixin nuqdada shanaad culimadu waxay yidhahdeen buui qofkaan timaba lahayn allawxiirka bidaarka ah inuu isagu kusii mar sii marinahun oo aanu soo celin lahayn faaida aan ku jirin ba yidhahda laa yustaxabu lahu rad liannahu laa faa'idata fiih mar hadduu sii mariyo meeshii banaanayd iska qoyde soo celintani waxay ka faa'iide ahayd tinihii kolkii hore ay biyuhu sii mareen kuwa ay weydaarteen bay kolkan soo celinta gaadhayeen laakiin mar hadduu dee qofku ama dhukuran yahay ama aanu tibaabo lahayn naar quraa ku filan berdo wax dhiba mara inuu sunnaha dabiqo qofku iska mariyo waatay caaisha ka hadlaysay markii xirashada Ehm, muxaliqiina ruusakum wamuqasiriin xalqigaasi isaga laftiisa oo sunni bay lahayd qofkii aan timaba aafa ay kaga dhacday sida dadkan kansa kansalku ku dhaco kale timu ka daataan ama aan timaba lahayn bidaarta weyn leh ama markaa hadduu qofkiiba xiiran muusida baashan waa inuu iska mariyaa sikiinta marka intaasu xalqiga ugu xasilaya tiina tan iyo tii baa isku mid ah waaya ku dadaalkan lagu dadaalaya dhagaha laablaabkooda in la masaxo sida sanka lainoo sheegi doono kalun bay la mid tahay oo shaydaan ku gaban lahaa ayay waysadu ka buufinaysa waxaa muuqanaya in uu biyo uusoo qaaday aanay jirin masaladaas waa masalo khilaafiya xoogaabuu sheekhu ka yara hadlay laakiin waxa uu markaa isagu rajaxaya markaa keliya hun in qoyaankii kasoo hadhay lagu masaxayo un dhagaha khilaafka culimada waxay aimadu isla waafaqsan yihiin madaxa in la masaxa horta inay weysada arkaanteeda kamid tahi taasi waa mutafa khilaaf ma leh madaxii inaan laga tegi karayn oo la masaxayo iyadoo waajibaadka weysaday kamid khilaafkooda waxa weeye miyaa la wada masaxaya madaxa mise bar baa lagu gaabsan karaa abu xaniife iyo shaafici waxay ku tegeen barhkii in la masixi karo waa waxa dhacday dee nebigu isagoo cumaamad gashan inuu diiday cumaamadii inuu iska saaro intan fooda intuu sidaa gacanta u yarageliyey ayuunbuu cumaamada qaybteedii korena masaxay xadiidkuunbay labada qoloba daliishadeen kuwani waxay leeyihiin haddii madaxa in la wada masaxa ay waajib tahay dee fooda kumuu gaabsadeen kuwa kalena waxay leeyihiin maye haddii fooda un lagu gaabsan karaa ay ku filan tahay dee cumaamada mu wada masaxeen nimbadhanunbuu nimbadhan unbuu kaga soo wareegay naska waayo waa sidii dee masxigii waysadoo kale oo masxug uu waysada wakiil ka noqonaya iyo bada aayadda ku jirtay madhabtan xanaabilada ayaa masalada aada bay usii lafagureen aanaad moodaana xagga riwaayankaa saddexdaha uu keenayaaba inay isugu biyo shubanayaan madaxa dhammaantii in lawada masaxa inay waajib noqonayso waxyaabaha caqliyaadka sii xoojinaya kamid tahay madaxaad iyo jeer markaynu ka shaqaynayno ilaa dhowr siyood baynu qabanaa mar waynu dhukuranaa mar timaha layska gaabiyaa mar waa la maydhaa mar waxa weeye waa la feedhaa dee inta midna haaf lama sameeyo soo maaha qofku nus ma xiiro oo dhan xiir buu noqonayaa sidoo kale hadduu maydhayo dhan uunma maydho haddii uu feedhayo dhan uunma ma feedho laakiin wixii madax laga wada qabanaya waa laga wada qabtaa dee markana waaba markii loogu sii baahay badnaa dhamaystirka iyo isbaaqul wuduu iyo qurxinta iyo iftiinkii intaba waa loo sii wada baahan yahay marka waxaa la odhan karaa xagga adilada kolka la eego in madaxii la wada masaxo ayay usii shansheedhaa markaa hala wada masaxo وعn abi hurayraa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxa uhi ida stayqada axadukum waa dad yahow markuu midkiin kasoo baraarugo min nawmihi hurdadiisa kolkuu xalay seexdee uu soo tooso subaxdii falyastanfir alaaan saddex jeer ha faraxasho ha cafan falyastanfir ha sandaarsadaa alaaan saddex jeer waa istinshaaqii u himlika saddex jeer hagdiyo danka biyaha fa ina ashayaana midka shaydaanka la yidhaahdaa yabiitu waxa uu u hoyanayaa calaa khayshuumihi mid idinka idinka mid ah khayshuumkiisa bacraarkiisa bacraarka halkan la yidhaahdo ee meelaha duuskiya uu ku jiree kore halkaasaa hoy u ah oo uu hoyanayaa xadiidkani waxa uu inafarayaa qofku had iyo jeer kolka uu ka kaco hurdada ka farxalkuna isaguna wuu soo socdaayo in uu farxasho sandaarsigiina sameeyo sandaarsigii macnaha sankii biyaha uu geliyo saddex jeer kana soo celiyo siiba dee kolka uu weysanayana inaanu ka tegin wey wuu sababeeyey nabigu calayhi salaatu salaam sankaa biyaha la gelinaya inuu ka daweynayo shaydaanka kana soo daadinayo ayuu ku sababeeyey oo riyuhuba had iyo jeer ama xoolaha geeslahadaan umalaynaya inay ahayde bahalbay yeelan jireen la odhan jiray sangaale sooma sangaale sangaalahaasi ayaa kasoo daata baa la idhaha ceelka dhanaha marka la geeyo ama biyaha ay cabaan marka sangaalihiibuu ka dhigan yahay shaydaanku halkaa gelayay dabeedna waxaa kasoo daadinaya ilaahay idankii biyaha u geliyey ayaa kasoo waxaa kaloo in halkaa ka faa'idaysane shaydaanku had iyo jeer inuu leeyahy ma'wa meeluu leeyahy uu u hoydo meelahaas waxaa ka mid ah alkhabiit min alamkina wa min alashkhaas shaksiga had iyo jeer meelaha uu eeganaya lagu tilmaamay iyo amaakinta amaakinta lafdigooda inuu eeganayo meelaha liitee kudaafadaha riwaayooyinka qaarkood waxay tilmaamayaan bukul mustafaada xaggiisa istintaarkani waktiga waysada inuu yihi oo qofka marka uu soo toosay uu nabigu leeyahy saddex jeer biyaasan keliyo kasoo daa waa markuu weysaysanayo ilaan kolkuu had iyo jeer soo tooso qof inta faraha badan weysu uu kacaya ama salaatuleylkii ama salaadii subax riwaayinku markaa isu fasiraya xikmadana dee waa kaa tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu kasoo kaco ama yabiitu ereygan ahi wuxuu fasirayaa waktiga arrintan loo baahan yahay inay tahay un habeenkii ilan bayaadku had iyo jeer waa habeenkii wey sababtiina raacday waxaa halkaa ka muuqanaya qofka muslimkaa mar walba inay la gudbanta shaydaanka inuu feejignaan ugu jiro macnaha cidda uu ka feejigan yahay inuu yahay un mar walba shaydaanka qofka muminkaa waxaa la gudban mar walba wixii daliil sheegay inuu rumaysto oo aanu odhanin dee falsafad ka hor keenin naska siduu u fadhiisan karaa iyo meesha markuu dhakhtarku eego waa tan banaan xaguu kaga jira wax si caadi qofku uga neef isagaa neefsanba kalahaa falsafad noocaasa inaanu qofku keenin oo cala ara'si walcayn yidhahda falwaajibu cala almu'min atasdiiqu biha watasliim wamaa utiitu min alcilmi ilaa qaliila aimada qaarkoodna waxa ay leeyihiin mae xadiidku wuxuunu tilmaamay hurdee waqti kastoo qofku hurdada ka soo kaco arrinta wuu samayn doonaa wuxuunay la mid tahay un kii uu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam uu lahaa qofka habeenkii shaydaanku saddex kuntimood buu ka samaynaya qadaadka halkaasuu dhex fadhiisanaya sida baharkan jiirka la yidhahdaa bulidiisa u galo urqud calayka laylun tawiil habeenku weli habeenkaama tegin aasoo kuwan qayilayaa ma yidhaahdaan habeenkaama tegin tiriiganaya habeenkaama tegin calayka laylun tawiil waa noocaa wey habeenkaama tegin iska tiif marka hadduu qofku kaco oo uu weysaysto oo uu salaadii tukado saddexdii guntimoodba way furmayaan uu fadhiistaa ma jiro qofki isagoo firfircoonoo aan caajisa inbuu subaxdii kacaya haddii kale isagoo la weheliyo oo qaadiraysanoo lagu raran yahay oo qofkii walba qarmac ayuu soo kacaya haddii uu markaa tukan waayo wacan abi hurayraa radia allahu canhu qaala qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu yihi idastayqada axadukum min nawmi o ardadii ahow midkiin marka uu hurdadiisa ka kaco falaa yakmis yuu gelinin yadahu fi linaa gacantiisa yuu weelka dabsiinin xataa yaksilaha jeeroo uu maydho alaaa saddex jeer jeeruu maydho fainahu isagu qofkani laa yadrii ma garanayo ayna baatad halka ay bariday u hoyatay yadahu gacantiisu inay meel nadiifa uhoyatayo in kale ma kala garanayo sidaa darteed ha maydho gacmaha fa inahu laa yadri ayna baatat yadu meesha gacantani ay bariday u hoyatay ma garanaye qofku ha maydho labada gacmood oo si fiican ha u farxasho saddex jeer mutafaqun caleyhi wahada lafdu muslim xadiidku wuxuu inoo tilmaamayaa qofku kolkuu habeenkii hurdada ka kaco inuu saddex jeer farxalanayo mid iyo labana inaanay ku filayna saddex laga dhigayo saasaa dee u wanaagsan marka weliba dee intan yad marka la idhaahdana sida aynu hore usoo sheegnay wuxuu tay rijilgiiyo waa intaa laga farxasho ilaa intaa cumaacumta ee had iyo jeer qofka dhaqdhaqaaqiisuu baday calaancadaha cad iyo intaas laga farxasho intaasun baa yad la idhaahda intaasu qofku nadiifinaya dhudhumadan kore iyo kuma jiraan xataa intaanu weyse gaadhin horta intaa ha maydho hadduu markaa doonayo inuu weysaysto iyo hadduu doonayo inuu biyo darsado iyo inuu waxcabo iyo waa maaragtay waa usii gudbi karaya qayadnaahu binawmi leyl liqowlihi fainahu laa yadri ayna baatat yadu kana waa sidii oo kale ma wakti kastoo uu seexdo ma saasuu dahaaro qaadan doonaa mise waa habeenkii culimada qaarkood waxay u badanayaan kaa habeenkii dee sida lafdigaa ka muuqanaya bu ku uhi sheekhu waana waktiga had iyo jeer hurdada faraha badan qofku uu qaadanayo gacmihiisuna nadaafad darrada ay u dhawaan karayaan sida fiican markaa waxa weeye wakti kasta oo uu soo toosaba saasaa axwada waa kaa khataabi leh oo ixtiyaajkuu ku jiraa inuu gacmihii nadiifiyo maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam seexasho uu sheegay islaamku ku dadaalidda uu ku dadaalaya nadaafadda ayaad ka arkaysaa qofku haddii uu dhegaysto sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam wa sidii xadiidkii hore oo kale in uu aqbalo oo uu kolkiiba aanu caqli kala hor imanine cilmigani u hego ayaa ma maarmaana waaya xikmaddu maxay tahay haddii ay isweydiiyeen aimada qaarkood waxay leeyihin waa sabab la taaban karo ah xagga nadaafadda waayo gacantiisu meel ay bariday ma garanayo mararka qaarkood waxa suuragala inay si caadi gacmuhu kuu yihiin wejiga iyo xubnan hoose ku xagga qaarka hore ay gacmahaagu jiraan dadka qaarkood baa isduuduubo oo sida garaanta iska dhigoo laga yaabaa gacmihiisa inuu geliyo xubnaha taranka iyo siba marka dhaxantani jirto dadka qaarkood intay iskiraangariyaan ayaa laga yaabaa qofku meelaha hoose in uu geliyo imika aada uma xusuusto meeshii aan ku arkay riwaaya ayaan mooday inay raacinaysa bal waa lasii hubin karaayo ninbaa caqli ahaan xadiidkan xoogaa uu isku soo yaro taagay oo yihi sidaanan u garanaynin gacantaydu meeshay xalay bariday dabeedna maalin damu gacantiisiiyo wasakhaysan buu habeen dambe lasoo toosay ilan waa lagu cuqabeeyey sidii kii gacantuu engegtay oo kale nabiga caleyhi salaatu wasalaam intuu ka hor yimide lasii hubin karaa marka arrintaasi waxay intaasi isxoojinaysa xagga naafada daraaddeed in loo yidhi gacmaha qofku ha maydha intaanu wax ku cunin intaanu biyaha darsanin intaanu riyaa qaarkoodna waxay leeyihiin dee maadaama xadiidkii shaydaanka iyo kani ay meel ku wada sheegan yihiin waaba laga yaabaa in shaydaan marmaray ama uu ku shaqaystay ee halkaas fa ina shaydaana yabiitu calaa kayshuumi ila isku xigaane munaasabadaa daraaddeed waa nadiifinaya calaa kulli xaal shaydaanka laftiisa haddii la idhaahdo iyana waa nadaafad kala un wacan laqiid ibnu sabira radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu ihi asbiqi lwudu waar weysada dhammaystir qof yahow muslimka ah ma isagaabu la hadlayaa kolle waa caam weyn wakhallil waxa aada dhex gelgelisaa biyaha bayna alasaabic faraha dhexdooda faraha gacmaha iyo faraha cagaha intaba biyuhu ha dhex galaan ee takhliil ku sameeyo faraha isdhexgeli wa baaliq waxa aada ku xeel dheeraataa fil istinshaaq sandaarsiga markaad biyaha u isticmaalayso sanka ku yaro wad ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay mooyaane oo xagga soka uun maydho biyaha xagga shishe ha gaadhsiinin si aanu soomku kaaga jabin sunnaha waysada iyo soomka wada ilaasho xadiidka afartii baa wariye ibn khuseyma saxiix uu ka dhigay xadiidku waana saxiix abi daawud riwaayadiisa wuxuu dheeraad ka dhigay idaa tawadwad idaa tawada'ta marka aada qof iyo weysaysato famadmid luqluqo markaasuu dabeetana ku xigsiiyey wabaalik fi listinshaaq manaa riwaayadku waxay sheegtay labada in la isku darayo luqluqashada iyo sandaarsiga labadaba in la isku darayo ayay riwaayadka siyaasi ile sheekh wuu soo gurbinaya ama wuu isu keenkeenaya oo wuxuu soo urinaya riwaayoyin kala duwan mid waliba cilmiga gaarka ah xambaarsanta waysada dhammaystir faraha dhex gelgeli matal faraha cagaha marka aada maydhayso dee sidaa u dhexgeli kuwa gacmaha kuwana gacmahana si saa isu dhexgeli dhakhaatiirta qaarkood waxay tilmaamaan cudurkan had iyo jeer kaadi dhiigga la idhaahdo in uu meelahaasoo kale geli karo jaraatiintaasi faraha dhexdooda kuwa cagaha iyo kuwan kaleba iyo maaragtay waxyaabaha inta badan infectionka sameeyay marka ilaahay idankii waysada ah ayaa oo lagu nadiifinaya la dhex gelgelinayo faraha gacmaha iyo kuwa cagahaba istiqsaaq lwudu waysadan uu nabigu leeyay dhamaystir calayhi salaatu wasalaam mushtarak bayna alwaajib wa bayna almustaxab sunnaha iyo waajibka labadaba waa la dhamaystiraya sunnaha waajibkun kuma gaaraha takhliilkanina aada buu u wanaagsanya sida xadiidku uu sheegay mubaalaqada lagu xeel dheeraanayo waysada si gaara sandaarsigana wuu xusay nabigu calayhi salaatu wasalaam xikmadeediina waynu soo aragnay qofka sooman mooyaane halkaa waxaa laga fahmay biyuhu haddii ay sankii ka galaan qofka in ay ka jebinayaan soomki inay ka jebinayaan oo dee muu yidhaahdeen ka daayo xagga sare ha gelinin haddii aan sababi jirin ee sababta jirtaa waxay tahay soomkii wax yeelaya waysadii iyaduna luqluqashadiina inay dee waajib tahayba halkan laga arkayaa buu leeya taana khilaafka hore aynu soo marnay iyo sida uu sheekhu rajaxay waaya asbiq alwuduu wajhu lmr wajaha alamra liwaaxid ila anahu amru lijamiici lumma asxaabiga hala hadlo nebigu calayhi salaatu wasalaam halqabsi baa la halqabsi buu ka dhigtay asxaabigan oo isagunbuu la hadlaye ummadda oo dhan iyo cid kastoo waysada ay waajib ku taho muslimiinta ka mid a ayaa ay u taallaa fariintan loo dhiibaya saxaabiga wa can cuhmaana radia allahu canhu qaala ina annabiya sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed kaana wuxuu ahaa yukhalilu wuu dhex gelgelin jiray takhliil buu ku samayn jiray lixyatahu garhkiisa fi lwuduu marka uu weysaysanayo faraha ayuu timihiisii badnaa ayuu dhex gelin jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilan gadlayaashuu nebigu ka mid ahaaye gadlayaasha ayuu kamid ahaa ka markaa gadhbalayta ama garhka muldhiyaana dee nebi kale unbuu raadsanaya <laughs> nebi kale dee ma jiro rasuulka ahayn sala allahu calayhi wasalam qofka dee laga aqbalaye markaa kudayashada nebiga uu ku dayanayo waa inuu gar yeesho weyda shaydaan buu ku dayanaya hadduu iska xeelo waaya riwaayadan sheekhu waxa uu kuleeyahy akhrajahu tirmidi wasaxaxahu ibnu khusayma laakiin markii lasii wado xadiidka waxa la daciif wey waayahay yu'khad min alxadiid maa yu'khad min alexya mashruuciyatu maa yuukad min alxadiid unbuu malaa ujeedaay maa yuukadu min alixyi buu ihi mashruuciyatu takhriir lixyati fi lwudu ayuu faaiideeyay in garhkii biyaha la dhex gelinayo saa faraa loo gelinaya oo kale garhkii weynaa siday biyuhu gaadhaan midka labaad timuhu waa laba qaybood timo khafiifa oo dee iska kooban oo qofka garhkiisa uu aada u yaryahay markaa in la gaadhsiiyo weeye waayo wax dhibaatahay kuma jiraan timaha badanna ee aadka u badanna isagana waxa waajiba horta qeybtiisa kore iyo dusha in la maydho in gudaha la geliyaana way iska fiican tahay way iska wanaagsanta laakiin isaga cusriga iyo adayg iyo dhibka ku yaro jira daraaddeed garhkii weynaa ila ummadaha isku garh maaha dadka qaarkood ayaa garhka xundhurta ka jiida alkaa ah, xundhurta heshiyaanka qaarkood iyo garhkiisa dheeraanta sida ilaahay u dheereeyey meshaa hoose isagoo halkaa gacantu xundhurta ku toosan tahay ayuu garhkii halkaa kaiya marka kaa wadagelintiisu xoogaa culaysaa ku jira xadiidkiina waa kan daciif noqday takhliilka sheegaya sidaa darteed waxaa waajib ahu isaga in dushii la maydho kiise iskaba aan dhibaata ku jirin waa dusha in la maydho iyo hoos daban wacan cabdillaahi bni zayd radia allahu canhu qaala ina nabiya sala allahu alayh nabi maxamed utiya waxaa loo keenay bihulutay muddin mud saddex meeloodow laga dhigay laba fadhiga uu ku weysiistoo loo keenay fajacala waxa uu sharacay bilaabay yadluku inuu ku jejabiyo biyihiiyo uu ku xejiyo diraacayhi labadiisa dhudhun markii uu maydhayay gacantuu ku xejinayay utiya nabiga waxaa loo keenay bihulutay muddin mudka shayga loo yaqaano oo saddex meelood laga dhigay laba meelood ayaa biyo looga dhigay weyse oo loo keenay mud saddex meeloodow meelay ka maqantay labana ku jiraan fa jacala yadluku bidiraacayhi labada dhudhun buu biyihii ku geejin ku adkaynaya uu ku markii weysanay waxaa xadiidka ka faa'iidaysanay intaa in lagu weysaysan karo marka la yidhaahdo had iyo jeer hulusaanka mudka mudka ulusaankiisa mudku waa iska litrum hulusaankiisuna waxa wey toddoba boqol iyo konton gram milimitr caagadan yare muyasaxada ah ee aynu cabno ayaa dee toddoba boqol iyo konton kaas oo caagabilitr bay usamaysan tahay midinatan toddoba boqol iyo kontonka midina shan boqolo waa nus marka taa todoba boqol iyo kontonkaabay leegeen waxa la odhan karaa malaha si aad laba sufur oo kuweena maqaaxyaa yaalaha ku shubto way buuxinaysa waa laba sufur waa in iska macquula ah. sufurna qaarka koruu kuu maynaya sufurna qaarka hoos sufuradan yaryar ee aan biyaha lagu cabo todoba boqol iyo kontonkaasuu ka dhigay qadarka shah budkuna dee waa saacii uno rubacii weeye wax wax lagu miisuu ahaa sidii koombadoo kale waxaynu ka faa'idaysano labaad xadiidka in had iyo jeer marka la weysaysanayo biyaha la ilaaliyo waa sarwad iyo deeq ilaahay uuna siiye in aanad eh, biyihii farabadinine aada cagsa u dhigto qasabadii inaan la furin uun mushkilad baa ka jirta qasabadaha had iyo jeer iminka masaajka ah maalin dhaweyd baan weydiinaya muaadinka oo laba taangi miyaa sanoo dhamaada laba saddexdii cishaba haddii la marxiyo waxaa laga yaabaa in taangi miskii ku filan laado mar alla markaasu qofku qawowu biyihiioo soconaya marka biyaha sarwadaa macdaniga ah ilahay ummadda uu siiyey in cagta loo dhigo oo la marxiyo markuu siiba dahaalo qaadanayo qofku ama weysanayo ama uu maydhanayo hadyigii nabigaa saasa caleyhi salaatu wasalaam waxa aynu ka faaidaysanay xubnaha marka la maydhayo in delkin lagu sameeyo delkin macnaha gacanta lagu xoqo haddii alqasabadii qasabadii sidaasun hoosto unoo dabeed dadka uurtu yaro buurnaatay iyaba cagta gaari waayaan biyaha unku yaro sala biyuhu buu saa lugta ugu dhigaya qasabadiiyo socota dabeedna sidaas iyo sidaas unbuu hareeraha uga shubaya cagta markaa kol haddii aan laba xoqinba dee qusligu eeg aimada qaarkood waajib bay ka dhigeen dalkinta arkaantay ku dareen maadaama xadiidkuna sheegay arkaanta weysada waxay aimada qaarkood ku dareen in lagu xoqo qusligi iyo nadxi ama rushayn iyo maydhid baa waxay ku kala duwan yihin maydhidi dee waa wixii la xafuujin iyo gacan marin lagu daro ilahayna qur-aanka qusli buu ku sheegay marka kujejebinta gacanta waxay ka dhigeen inay katiib arkaan marka halkaa wuxuu isu eqin laakiin waa qolada iyagu mustaxabka ka dhigay sunnayaashay ku darayaan oo inta badan xanaabilada waxay isku dhow yihiin madhabta shaafici waa sheekha u sheekh ahaa waxa mustaxaba buui in gacantii lagu marka had iyo jeer xubinkii la maydhayo gacantii lagu xoqo waay bihadii lkayfiyati lilqusl yucrafu alfarqu bayna almasxi wa bayna alqasr taasaa u kala farqiya jajabinta gacanta ku-xoqideeda ayaa maydhin iyo masaxaad u kala farqiya way iska wanaagsantahay haddii aada weyse qaadanayso inaad nabiga kaga dayatay calayhi salaatu wasalaam qadarka cagadaa muyasaxada ah ee xoogaaga litirka dhimana in aanad waxba dhaafin dalkigana waa kaa kuu sheegay ikhtalafa alculamaau fii xukmi dalki hal huwa mustaxabun aw waajib fadahaba alimaamu malik ilaa wujuubihi istidlaala bihada alxadiid waa waajib bura xadiidkani dalkintaasu sheegay aayadduna qusli bay sheegtay labadaasoo la isu geeyey way isfasireeno waa waajib baabu ku tegeybaysa mar layba laakiin in laga taga maaha waa sunne haddii aanu waajib noqonina biyihiina saasay jirhka ayay ku gaari karayaan allah subxaana wa tacaala